bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dood idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal madoweli baad joogtaan waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay novembar sanadku waa ka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda magaalada muqdisho waxaynu ku wigi doonaa ciyaaraha la ciyaari doono koobka yurog isreebkiisii ayaa la ciyaari doona caawa iyadoona xulka wadanka faransa oo mar hore soo gudbay uu la ciyaari doono caawa habeenimo roobi dhiban xulka wadanka ee gibraltar sidoo kaleeto switzerland iyagana gosof ay la ciyaari doonaan sidoo kaleeto ciyaaraha kale xiisaha badan holland iyo weliba ireland ayaa wada ciyaari doona waxaanu eegi doonaa kulmada kaleeto ee xiisaha badan jira ee la ciyaari doono sida ciyaaraha isreereebka koobka mundiaalka dunida ka ah ee qaarada afrika xulalka sout africa ay weliba benin ayaa wada ciyaari doona sidoo kaleeto nature iyo weliba xulka tanzania ayaa iyaguna ciyaari doona halka xulka wadanka senegal oo difaacanaya ee tartanka ee koobka qaramada qaarada afrika iyagu waxa weyaan waxay doonayaan sanadkan mar kale inay tartankan ay difaacdaan laakiin caawa waxay ciyaari doonaan isreebka qaarada afrika iyagoo soo suudaan ay la ciyaari doonaan caawa ee tobanka habeenimo sidoo kaleeto markaynu eegno ciyaaraha kale la ciyaaray aynu eegi doonaa oo ay ka mid yihiin xulkaha wadanka sbein xalay way wacdareeyeen xulka wadanka england weeyaan waxay laba gool iyo waxba ku garaaceen xulka wadanka malta halka xulka wadanka itali oo yuroga iyaguna difaacanaya xalay ku garaaceen shan gool iyo laba gool xulka wadanka north macedonia ayay garaaceen waxaanu eegi doonaa ciyaaryahanada dhaawacan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo haalan sidoo kale taageeryaasha koox kubadda cagta mancity waxay ka welwelsan yihiin xaaladda ciyaaryaanka lagu magacaabo rudri iyo weliba matio covishig oo la sheegay in laba wiig soo socda ama laba toddobaad soo socda uu garoomada uka maqnaan doono suuqa kaliibsiga ayaana ka marneen dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur radio kulmiye magaalada muqdisho ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la waa ga aan ku bilaabnana barnaamijkeena ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaan ku bilaabeynaa ciyaaraha caawa ciyaari doona yuroga ee isreebka mndyuroga labada kun saddex iyo labaatanka xulka wadanka jarmalka ayaana sanadka soo socda martigelin doona haddaba waxaynu eegeynaa eh, waxyaabaha ugu waaweyn xulka wadanka faransa ayaa kamid ah wadamada loo saadaalinayo tartankan inay meel fiican ka gaari karayaan caawana kow iyo tobanka habeennimo ribidhiman waxay la ciyaari doonaan xulka wadanka ee gibraltar iyadoona xulka wadanka faransa ay ku ciyaari doonaan garoonkooda ee lagu magacaabo alianza river arena dudia de ayaa dabcan eh, taariikh caawa sameyn karaya haddii uu guul ka gaaro xulka wadanka ee gibraltar marka eh, dabcan xulka wadanka faransa waxaa lagu ammaanayaa xil ciyaareedkan waxay ka mid yihiin wadamada aadka u khatarta badan oo boqolkiiba boqol rikor sameynaya iyagoo dabcan xil ciyaareedkan waxay ciyaareen lix kulan waxay badiyeen lix kulan ah hal gool ayaa laga dheliyey wax gooldarahay wax barbaro maysan sameyn sidoo kaleetana saddex iyo gool ayay ku dhaliyeen lix gool keliya hal gool ayaa laga dheliy labiyo gool ayay heystaa marka caawana waxay noqon karayaan toddoba kulan ayay ciyaarayaan eh, markii toddobaad ay ciyaarayaan xilli ciyaareedkan eh, koobka yuroga isreebkiya isreebka iyagoo markaa dabcan todoba kulan haddii ay noqoto todoba kulan ayay ciyaareen todoba kulan ayay badinayaan todoba marka inaba caadi maa xulka faransa hadda faransa markii ugu dambeysay eh, dabcan waxay ahayd uu ciyaaro xulka dabcan ama kulmada farandeliga ama kulan markaa dabcan waa markii ugu dambeysa wuxuu ahaa todobiyi tobanka october markaasina xulka wadanka faransa ayaa ku garaacay xulka wadanka scotland afar gool iyo hal marka laakiin markii ugu dambeysa yurow saribkiisa u ciyaaro waxay ahayd eh, dabcan saddexiy tobankii october markaasina xulka wadanka faransa ayaa laba gool iyo hal ku garaacay xulka wadanka holland ama netherland kelin mbabe ayaa labada goolba ku turtay marka kelin mbabe isaguna caawa ah wuxuu doonaya inuu taariikh sameeyo mid kamid a ah ciyaaryahanada wuxuu kamid yahaa faransa sidoo kaleeta waxa uu noqon karaya ciyaaryahan kale inabaanan caadihan u cadreynaya haddaba ninka lagu magacaabo kelin mbabe toddobaatan saddex kulan u saftay dhammaan tartamadoo idil kelin mbabe xulka faransa afartan gool ayuu dhaliyey halka labaiyo goolno labaiyo labaatan uu caawiyay marka ciyaaryahankan hadii caawa saddex gool u dhaliyana waxawey laba gool haduu dhaliy afartan shan gool ayuu dabcan sii gaaraya marka ciyaaryahankan inaba caadi maaha ciyaaryahanka ugu khatarta badan markaad eegto eh, dabcan xulka wadanka ee eh, faransa ama gooldhaliyaha ugu weyn waa ninka lagu magacaabo olivie jerud jerud nin inamaan caadihan weyaan waxuu dhashay soddonkii setembar kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii waa soddon iyo jir sidaas ay tahana waxauu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu khatarta badan ac milan iyo weliba xulka wadanka faransa hadaba jerud waxa weyaan isagu markii eh, la eego boqol labaatan kulan ayuu ciyaaray konton gool ayuu u xulka waa ninka hogaaminaya isaga iyo henry waxay ka mid yihiin ciyaaryahaanada dabcan eh, goolasha ugu badan dhaliyay xulka wadanka faransa laakiin hadda lambar koowaad waa jeruud oo konton iyo afar gool u dhaliyey kow iyo uu caawiyey marka olivier inaba caadi maha caawan haddii hal gool ku darsa konton ayuu sii maryaa oo gool E, dhalintiisa ayuu sii dheereysan karaya xolka wadanka ee faransa haddaba jerud xilli ciyaareedkan sidaasi ay tahan aad yaad ayuu u badan yahay waxauu ka mid yahay ciyaaryahanada aadka u ciyaareedkii hore toban kulan ayuu ciyaaray dhammaan faransa todoba gool ayuu dhaliyay hal goolna waa waaawey xilli ciyaareedkana hal gool ayuu dhaliyay todoba kulan oo ciyaaray inkastoo xilli ciyaareedkan ay ka jabantaha laakiin waxuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan sidaasi ay tahana xilli ciyaareedkan kooxda cagta ac milan shan kulan oo ciyaaray sideed gool ayuu u dhaliyay saddex goolna uu caawiyay halka kooiyo kulan talyaaniga uu ciyaaray horyaalka seere toddoba gool ayuu dhaliyey saddex goolna waa uu caawiyey sidoo kaleeto ciyaaryahanada ugu khatarta badan ee xulka wadanka faransa waa ninka lagu magacaabo anton crisman crisman inaba caadi maaha isagu wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada aadka ugu khatarta badan anton crisman waxa uu dhashay koo iyo labaatankii maaji kun waa soddon sano jir faransiiska kasoo jeeda waxaana uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu khatarta badan xulka wadanka faransa xil ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya kooxda kubadda cagta atletic madrid lix iyo toban kulan ugu ciyaaray dhammaan kulamada oo idil kooxda kubadda cagta atletic madrid waxa uu dhiriy labiyo toban gool halka hal gool uu caawiyey markaad eegtana xulka wadanka faransa isaguna waa ciyaaryahan inabaanan caadi ahayn wayaan boqol labaatan shan kulan ugu ciyaaray afartan afar gool ayuu sii marayaa eh, ciyaaryahankan anton crisman marka waxaa laga yaabaa ninka lagu magacaabo kelinbabe hadduu goolo dhaliyo ama laba gool caawo dhaliyo ama hal gool dhaliyo inuu ka sar maro anton crisman laakiin crisman ciyaaryahan inabaan caadi ah weyaan boqol kulan uu ciyaaray afartan gool ayuu dhaliyo xulka faransa sagaal iyo waa uu caawiyey marka dhammaan ciyaaryahanadaas waxay kamid yihin ciyaarada aadka u khatarta badan markaad eegto xataa ninka lagu magacaabo colomani iyo coman iyo ninka lagu magacaabo andre rabiot iyo dabaan ciyaaryahanadaas waxay kamid yihiin ciyaaryanada aadku khatar badan laakiin waxay weyn doonaan caawa jawmeni iyo weliba kamfanga kamafinga marka labadaas ciyaaryahaan dhaawac ayay kaga maqnaan doonaan kulanka xulka wadanka faransa marka inaba caadi maa faransiiska shantii kun ugu dambeysay dhammaan kulamadu ciyaaray ama lixdii kun ugu dambeysay waa uu wada badinayay marka faransa gruubkan waa gruub b waxaa ku wada jira xulalka faransiiska holland greeg ireland iyo weliba xulka wadanka gibraltar marka gibraltar waa uu haray ireland sidoo kale greega ayaa fursad haysta hollandna ama netherland iyagoona fursad ay haystaan labadan xul waxay ku dagaalami doonaan kaalinta labaad ay ku dagaalami doonaan waa holland iyo weliba waa holland weeyaan iyo weliba xulka wadanka greeg marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan aada iyo aada u xiiso badan sidoo kaleeto markaad eegto kulamada kale la ciyaari doono waxaa weyaan kulanka udhexeeya switzerland iyo weliba xulka wadanka kosovo xulka wadanka israail iyo romaniyana wada ciyaari doonaan halka xulka wadanka croatia iyaguna waxay kamid yihiin xulalka aadka u wacdareen xil ciyaareedkan xulka wadanka latvia ay ciyaari doonaan sanadkan waxaa wacdareynaysa xulka wadanka turkiya haddaba turkiya xil ciyaareedkan todoba kulan oo ciyaarin sareebka yuroga todobadaasi kulan shan kulan ayay badiyeen hal kulan ayaa la garaacay hal kulanna way badiyeen hal kulan barbare galeen halka saddex iyo toban gool ee dhaliya lix goolna laga dhaliyay markaa turkiga inaba caadi maa xili ciyaareedkan iyaguna waa iska baashaalayaan lix iyo ay ku shaqeysteen toddoba kulan oo ay ciyaareen shantii kun ugu dambeysana oo ciyaareen dhammaan tartamada oo idil ama tartanka yuroga isriibkiisa xulka wadanka turkiga isaguna waa badinayay laakiin kurweshiya xili ciyaareedkuna ka jaban tahay labadii kulan ugu dambeysay oo kurweshiya uu ciyaaray waa la garaacayay marka xili ciyaareedkan xulka wadanka wales iyo weliba korweesha ayaa ku dagaalamaya kaalinta labaad halka kaalinta koowaad ay dabcan ugu cadcad yihiin turkiga inay kaalinta koowaad kaga soo gudbi doonaan gruub d oo gruubkan waxaa ku jira turkiga wales croatia armenia iyo weliba xulka wadanka latvia marka waxa weeyaan kulamadaasina waxay noqon doonaan kulamo markaasi aad aad u xiiso badan marka eh, waxay doonayaan inay markaa dabcan badiyaan xulka wadanka croatia dhanka kalena hadii haddiiaynu eegnana ciyaaraha isreebka mundiyaalka dunida qaarada africa ee kulan badan ayaa jira group c oo kale waxaa ciyaari doona south africa oo soo dhaweyn doonta howlka wadanka benin south africa kulanka waxay doonayaan in ay guul ka gaaraan xulka benin south africa markii ugu dambeysay wada ciyaaraan xulka wadanka ee benin waxay ahayd todobaylabaatanki january labada kun markaasina koobka caf la yiraahdo Eh, ayay ku kulmeen oo jan cafl yidhaahdo south africa ayaan markaa benin ku garaacday laba gool iyo waxba marka hal jeer ayay kulmeen benin iyo waliba xulka wadanka south africa halkaasi kulana south africa ayaa garaacday south africa shantii kulan ugu dambeysay oo ay ciyaareen keliya hal kulan ayay badiyeen halka afar jeer ka midna ay galeen halka xulka wadanka benin iyaguna shantii kulan ugu dambeysay hal kulan ayay badiyeen laba jeer barbaro ay galeen labadii jeer ugu dambeysana waa la garaacayay oo xulka wadanka benin mar waxaa garaacday xulka wadanka mozambique oo saddex gooli labo kulan ee muhiima sidoo kaleetna kulankii ugu dambeeyey waa gooldare ay kala kulmeen xulka wadanka madagaskar laba gool iyo hal marka benin iyaguna waxay doonayeen inay guul ka gaaraan xulka wadanka south africa haddaba gruubkan waa gruub c south africa waxaa ku jira wadamo inabaanan caadi ayn oo khatar badan sida xulka wadanka lesoth sidoo kale nigeria xulka wadanka rwanda zimbabwe benin iyo weliba xulka wadanka south africa marka gruubkan waa gruub markaa dabcan aada u khatar badan maadaama xulalkii ciyaaray kulamada ugu dambeysay barbari ay ku heshiiyeen tusaalahaan oo kale nigeria hal dhibcood ay wadata rwanda hal dhibcood zimbabwe hal dhibcood xulka wadanka ee lesoth iyaguna waxay wataan hal dhibcood marka benin iyo south africa midkay badayeen arki doona gruubka iyaga ayaa markaasi gacanta ku dhigi doona halka niger iyo waliba xulka wadanka tanzania wada ciyaari doonaan caawa maqribka waa waxa weyaan hal saxaabinimo ama todobada iyadoona xulka wadanka niger waa niger wayaan iyo weliba xulka wadanka tanzania markii ugu dambeysay ay wada ciyaareen iyaguna ay ahayd eh, sideed iyo tobankii juun markaasina eh, tanzania ayaa hal gooli waxba ku garaacday xulka wadanka niger eh, laba jeer ayay kulmeen tanzania iyo weliba xulka wadanka niger labadaasi jeerna hal kulan tanzania ayaa badisay halka hal jeerna barbare la galay marka kulmadii ugu dambeysay tanzania ay ciyaareen saddexdii kuln ugu dambeysay laba kulan ayay badiyeen halka hal kulan markaa dabcan la garaacay iyagu waxaweyaan waanu arki doonaa haddii caawa guul ay ka gaari doonaan halka xulka wadanka niger iyaguna shantii kun ugu dambeysay oo ciyaareen hal kulan ayay badiyeen iyagoo halkaasi kulanna eh, dabcan ay ka badiyeen xulka eh, qarankeena soomaaliya saddex gool iyo hal waa saddex gool iyo waxba kulankii afar iyo tobankii oktoobar kulankaasi eh, farandali u ahaa niger ayaana labadaas saddexdaasi gool ku garaacday xulka wadankan somalia labada kul ugu dambeysay ay ciyaarayeen hal kulankii ugu dambeeyeyna ay la ciyaareen xulka wadanka eh, libiya markaasina barbaro ay ku heshiiyeen hal gool iyo hal gool marka waynu arki doonaa haddaba gruubkan waa gruub eh, dabcan i gruubkan zambia ayaa ku jira eritrea sidoo kaleeto xulka wadanka barocco oo la saadaalinaya iyagu inu gruubkanka adikoodka kasoo gudbi karayaan xulka wadanka niger tanzania weliba xulka wadanka congo marka gruubkan waxa weyaan keliya laba wadan ayaa looga baahan yahay sida waxaa la saadaalinaya in gruubkan ay kaga soo gudi doonaan xulalka morocco iyo weliba xulka wadanka zambia xataa eritrea way khatar badan yihiin aan irahda xulka tanzania way khatar badan yihiin congona sidoo kaleeto eritrea markaynu arki doonaa laakiin gruubkan hadda saddex dhibcood keliya waxaa ka haysta xulka wadanka zambia oo iyagu garaaceen xulka wadanka congo ciyaartaasina ay dabcan libinta ama guusha ay qaateen marka ciyaaraha africa sidoo kaleeto caawa waxaa wada ciyaari doonaa tobanka habeenimo senegal ayaa dabcan soo dhaweyn doonaa xulka wadanka ee south sudan kulan xiise badan halka senegal ay garoonkooda ku ciyaari doonaan garoonka weyn ee lagu magacaabo staadiyaha the senegal dabcan garoonkan waa garoon inabaanan caadi ahayn oo dabcan aada u khatar badan waxaa la dhisay labada waxa uu dabcan capsitigiisii ama inta uu gaarayo waa konton kun oo ruux ayuu qaadayaa marka eh, xulka wadanka senegal iyagu eh, dabcan waxay ka mid yihiin wadamada aadka u khatarta badan marka waynu arki doonaa hadii caawana kulanka furitaanka ay garaaci doonaan xulka wadanka south sudan haddaba waa markii ugu horreysay taariikhda ay labadan wadan ay wada ciyaari doonaan south suudan iyo weliba xulka wadanka senegal ciyaaryahaano khatar badan ayaa caawa ka hor imaan doona xulka wadanka south suudan sida sid gumaney idris gaya qaalido kulbaali edwardo mendi iyo waliba ciyaaryahanada kale sida nicholas jackson haddaba gruubkan eh, waa gruubka b la yidhaahdo eh, waxaa ku jira xulalka sida ardi congo sudan togo xalka senegal soud sudan iyo waliba xulka wadanka mauritania marka gruubkan waxa ugu cadcad kaalinta koowaad inay kasoo gudbi doonaan xulka wadanka senegal sidoo kaletana ardi eh, congona wadamada aadka u khatarta badan ayuu kamid yahay waynu arki doonaa haddii caawa senegal ay dabcan ama sud sudan ay taariikh sameyn doonto ay garaaci doonto markii ugu horeysa taariikhda xulka wadanka senegal oo ka mid ah xulalka ugu khatarta badan qaaradda africa markii la eego dhanka kalena haddii aynu eegnana kulmada dabcan la ciyaaray xulka wadanka ee lagu magacaabo england ayaa laba gool iyo waxba ku garaacay xulka wadanka malta iyadoona xulka wadanka england dabcan guushaasi uu ahaa guul markaa dabcan ay ku baashaaleen xulka wadanka maalta crane iyo waliba eh, dabcan mid kamid a ah, ongola iska dhaliyeen xulka wadanka maalta iyagoona markaa galiid soogeed sanadkan waxaa laga rabaa in yuroga uu qaado xulka wadanka england oo muddo ama mar hore ugu dambeysay inay koob ku guuleystaan marka england iyagu way xoog badan yihiin xidigo tayo badan way haystaan sanad weliba waxay kamid yihiin eh, xulalka loo saadaalinay inay tartankan ama yuro ha ama mundiyaalka dunida ha ahaado inay ku guuleystaan laakiin sidaas ay tahayna iyagu waxa weeyaan tartankan weligooda maysan ku guuleysan waa yurowga weeyaan markii ugu dambeysayna koob ay qaadaan waxay ahayd kun sagaal boqol lixdan markaasina mundiyaalka dunida ayay ku guuleysteen oo markaasina xulka wadanka west german la odhan jiray ayay afar gool iyo labo ku garaaceen waxayna ahayd soddonki julaay kun sagaal boqol lixdan markaas ayaa ugu dambeysay wax kooba inay ku guuleysaan xilligaasina dee lixdan iyo lixdii muddo ayaa kasoo wareegatay oo dabcan ciyaaryahaanadii xilligaasi ciyaari jiray inta badan ahaanba way wada geeriyoodeen marka eh, lixdan lixda ayaa ugu dambeysay in koob ay ku guuleysaan sanadkan marka eh, tababare soodgeed waxaa laga rabaa in isagu waxa weyaan sanadkan uu koob uu kala guuleysto ciyaaryahaanada jiilkan daabiga uu haysto waxaa laga rabaa inuu markaa dabcan uu dabcan eh, koob ula qaado hadaba kayn ayaa taariikh sameynaya xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanayaa kooxda kubadda cagta bayer munich sidoo kaleeto xoolka wadanka england waa ciyaaryahanka ugu khatarta badan ama ciyaaryahanka ugu horasho badan taariikhda xil ciyaareedkan ninka lagu magacaabo keyn inaba caadi maaha dabcan markaad eegto lixdan gool ayuu u dhaliyey xolka wadanka ee saddexda libaax lagu naaneyso lixdan waa sideetan iyo sideed kulan uu ciyaaray keyn xolka wadanka ingiriiska ama england lix waa lixdan iyo labo gool ayuu u isaga ayaan kan ugu goolasho badan taariikhda isaga ayaa kan ugu goolasho badan sporis taariikhda marka ninkan inaba caadi maaha xataa haddii uu joogi laha horyaalka bermelig wuxuu noqon lahaa kan horyaalka bermelig ugu goolasho badna abid maadaama ciyaaryahaankan dee laba boqol iyo ama boqol iyo maasaada uu goolal horyaalka u dhaliyey marka eh, kayn inaba caadi maaha isagoo xil ciyaareedkan ciyaaray lix iyo toban eh, kooxda kubadda cagta bayr munich iyo wuxa ku dhaliyay goolal gaariya kow iyo gool isagoo toddoba goolna siiyey marka waxaa leeyahay kayn waa ciyaryahaankii ugu maskax fududaa taarikhda soo kooxda kubadda cagta bayer munush sidaasi ay tahayna waa soddon sano jir dhashay sideed iyo labaatankii julaay waa sagaashan iyo waxa uu ku dhashay magaalada london iyo u marka ciyaaryahaankan sanad qurux badan ayuu qaadanayaa isagoo dabcan xil ciyaareedkan labadaba ama bayer munush ama xulka wadanka england ka wacdareynaya xil ciyaareedkan sideed kulan ayuu ciyaaray ama sanadkan xulka wadanka ee lagu magacaabo saddexda libaax england sideedasi kulanna sagaal gool ayuu u dhaliyey isagoo laba gool caawiyay yuroga isreebkiisa waxa uu kamid yahay xidigaha u goolasha badan todoba kulan oo ciyaarey sideed gool ayuu dhaliyay laba goolna waa uu caawiyay markaa ciiryaankan innaba caadi maaha oo waqti qurux badan ayuu ku qaadanaya sidoo kale kulanka xalay rashford ayaa laga saaray waxaana laga cabsi qabaa kulanka rashford dabcan in dhaawac uu soo gaaro laakiin waxaa leeyahay rash waxaweyaan isagu ee eh, dabcan mm, ma loo badinayo laakiin xalay waxaa la arkayay rash ninka lagu magacaabo alexander arnold oo isku dhacay ama dagaalsanaa ama diriray laakiin rash iyo weliba alexander arnold waa way dagaalami kareen sababta tahay liverpool waxay kal tirsan yihiin kooxda kubadda cagta united oo ah laba kooxood aad aad u dagaalama harry maguire isagu waxa weyaan markii uu ku sugan yahay xulka wadanka england aad aad ay u wacdareynaya marka galsoodgeedna aadeed ayuu amaanay ninka ha lagu magacaabo hari magwaya wuxuu leeyahay waxauu ka mid yahay mid ka mid a ah difaacyada u khatarta badan haddaba england xilli ciyaareedkan rikoor fiican ayay ka sameynayaan yarowga isreebkiisa toddoba kulan xilli ciyaareedkan oo ciyaareen lix kulan ayay badiyeen halka hal kulan eh, barbaro ay galeen halka sidoo kale xilli ciyaareedkan wax guuldara aysan kala kulmin eh, kow iyo gool ayay ku dhaliyeen toddoba kulan xilli ciyaareedkan oo ciyaareen keliya saddex gool ayaa laga dhaliyay marka xulka saddexda libaax xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan oo aad iyo wax halka talyaaniga eh, iyaguna waxa weeyaan ay baashaaleen waxay garaaceen xulka wadanka eh, north macedonia iyagoo dabcan ku baashaalay italy guushii ay gaareen waxay ka dhigantaa in sanadkan weli fursad fiican ay haystaan inkastoo xulka wadanka lagu magacaabo ukraine iyo italy ay isku dhibca yihiin laakiin sidaas ay tahayna iyagu waxa weyaan england waxay ku wanaagsan xilli ciyaareedkan aan irahda talyaaniga goolaalinta iyagoo dabcan ku garaacay shan gool iyo laba gool lix gool xataa way kaga badin kareen laakiin gorgino ayaa goor laga qasaariyey afartan dir ciyaarta markii maraysay haddaba gool koowaad darmian ayaa bilaabay oo ka tirsan koox kubadda cagta inter kiesa oo yufa ah. kiesa mar kale halka eh, laba gool ay keeneen north macedonia kadib ninka lagu magacaabo resbadori ayaa dabcan ugu shubay ugu dabeetiina ninka la yidhaahdo el sharaawi ayaa isaguna dabcan eh, dabcan wacdareeyey goolka shanaad dhaliyay marka luciano sbeleti aad aday u wacdareynayaa oo sanadkan waxaa loogu fadhiyaa in uu dabcan tartankan eh, yuroga uu meel fiican ka geeyo xulka wadanka eh, italy maadaama yuroga iyaguna difaacanaya marka talyaaniga in nabacaadii maha waynu arki doonaa haddii sanadkan mar kale ay ku garaacaan xulalka aadka u khatarta badan sida faransa iyo weliba xulka wadanka ee eh, lagu magacaabo england iyagu mar weliba sanad walba loo saadaalay in tartankan ay ku guuleystaan Quer pintar a margem e apagar Baby dhanka kalena haddaynu eegnana waxaa aad iyaad loo hadlaayaa kooxda kubadda cagta everton oo iyagu toban dhibcood laga jartay kadib qaladaad ay sameeyeen oo eh, dabcan waxaa leeyahay taa waxay dabcan eh, in kooxda kubadda cagta everton toban dhibcood laga jartay waxay ka dhigan in kooxaha chelsea iyo weliba arsenal aan idhahda kooxda kubadda cagta mancity ay cabsi dareemayaan gaar ahaan kooxda kubadda cagta mancity oo iyagu dabcan laleeyahay sanadka soo socda ama sanadkan baa horyaalka bremeliga waxaa laga yaabaa in ay ganaaxaan oo gebi ahaanba tartanka horyaalka bermeliga laga saaro kooxda kubadda cagta everton hadda waxay kamid tahay labada kooxood ee ugu hooseeya horyaalka bermeliga toban dhibcood ayaa laga jirtay marka hore afari toban ayay hayseen laakiin waxa weyaan eh, toban dhibcood ayaa laga jirta keliya afar dhibcood ayay haysaan marka sanadkan waxaa laga cabsi qabaa in kooxda kubadda cagta everton ee championshipka serebida ay u laabtaan maadaama ganaax aada u xanuun badan dusha loo saaray ama kooxda kubadda cagta everton waxay shaac ka qaadeen in iyagu eh, dabcan ay racfaan arinka ay ka dhiban doonaan laakiin waynu arki doonaa dhanka kale mancity cabsi xoogan ayay dareemaysa walwal ay qabaan taageereyaasha kooxda kubadda cagta mancity ka oo ah in haalan dhaawacii dabcan soo gaaray uu yahay mid markaa laga cabsi qabo hadaba haalan waxaa leeyahay isagu inkastoo dhaawaciisa weli waxaweyaan leeyahay waa iska macquul laakiin waxaa laga cabsi qabaa kulanka liverpool inuu seego sidoo kale xataa ciyaaryaanka lagu magacaabo rudri rudri waxaa leeyahay xalay isagu waxa weyaan waa dhaawacmay oo ciyaartii xataa mausan ciyaarin xulka wadanka sbain ay ciyaarayeen marka waxa weyaan cabsi badan ay dareemayaan taageeryaasha mancity sidoo kaleet waxaynu ognahay matio covasig isaguna saddex toddobaad uu maqnaan doono sidoo kaleet xataa waxaa dabcan hore loo sheegay in ciyaaryaanka lagu magacaabo mathias nunes gabiyaanba xulka wadanka portuqal laga saaray ciyaaryaankan marka taa oo ka dhigan ciyaaryaankan xataa uu dhaawacaya marka waxaa leeyahay mancity dhaawacyo ayaa dabcan eh, inta badan ciyaaryahaanadoodii qabsay taasi oo ka dhigan sanadkan ay waayahoodii ay xumaan karayaan balse waynu arki doonaa waxyaabaha kasoo ama kusoo kordha laakiin waxaa leeyahay dhaawac rudri iyo ninka lagu magacaabo haalan cabsi badan ayay ku wajahday taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee city siniska waa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana waxaynu eegeynaa wararka kale ee suuqa kaliibsiga jira kooxda kubadda cagta bareford ayaa qorsheynaysa inay heshiis cusub ee ka seexato waryahaankooda waana ninka lagu magacaabo evantony oo waayadan baahi doondoonigan kooxaha arsenal iyo chelsea evantony waa toddobiyo labaatan sana jir waxaana la aaminsan yahay in la iibsan doono bisha january markaa kooxda kubadda cagta brentford waxay doonayaan ciyaaryahankan si lacag dhan boqol milyan ay ugu helaan suuqa january waxay doonayaan in heshiisa ay dabcanaysiiyaan sidoo kaleetuna wargeyska lagu magacaabo hotelka sports waxa uu leeyahay kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ah labada kooxood ee ugu cadcad ciyaaryahanka lagu magacaabo evantony haddaba evantony waxa weyaan waa ciyaaryahaan inabaanan caadi ahayn waana weeryahaan ugu yaraan dhalinkaraya xilli ciyaareedkii labaatan gool ilaa iyo shan iyo labaatan gool waayihiisa koox kubadda cagta brentford markaad eegto waqti qurux badan ayay kusoo qaatay isagoo dabcan sidoo kaleetana ciyaaryahankan ku wanaagsan yahay qeybta goollalinta ama waxaana uu noqday mid ka mid a ah ciyaaryahaanada labaatankii rigoor ugu dambeeyey horyaalka bermaliga dabcan tuurtay oo ugu yaraan sideed iyo marka ciyaaryahankan waxaa doonaya leeyahay laba kooxood waana kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahankan Eh, markaad eegto waa toddobiilabaatan sano jir waxaana la aaminsan yahay inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta brentford waxa uu shaaca ka qaaday inuu doonayo laba kooxood midkooda isaga xataa uu jeclaan lahaa waana kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea ciiryaankan markaad eegto ee uu waqti qurux badan ay kusoo qaatay tan iyo labada iyo kowdii markaad eegto waxa uu ahaa ciyaaryahaan dabcan kooxda kubadda cagta ee brenford waqti qurux badan dabcan la soo joogay ciyaaryahankan markii ugu horeysay u ciyaarayay kooxda kubadda cagta brenford waxay xil ciyaareedkaasina afartan iyo sagaal kulan uu ciyaaray soddon gool ayuu dhaliyay marka toban goolna waa uu caawiyey sidoo kaleetana ciyaaryahankan waxa uu kooxda kubadda cagta brenford uu ka caawiyey kdii iyo inay ku guuleystaan inay markaa dabcan kasoo gudbaan jambionshipka xiligaasina soddon gool ay uu dhaliyay toban goolna waxawy afartan shan kulan jambionshipka u ciyaaray xil ciyaareedkii horena markaad eegto waxa uu dhaliyey afar gool dhammaan tartamada oo idil isagoo dabcan labaiyo toban gool uu ka mid ahaa horyaalka bermaliga sidoo kaleetan xil ciyaareedkii hore waxa uu dhaliyay koiyo gool soddon kulan uu ciyaaray isagoo ka mid ciyaaryahanadii ugu goolasho badnaa xil ciyaareedkii hore soddon iyo saddex kulan oo horyaalka brmeliga uu ciyaaray waxa uu dhaliyay labaatan gool isagoona caawiyey afar gool marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha kooxda cagta brentford dhammaan boqollabaataniyo kulan uu ciyaaray lixdan gool ayuu u halka sidoo kaleetna kow labaatan gool uu caawiye marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha kooxda cagta chelsea waxaa loogu baaqay inay markaasi dabcan ay qaataan ciyaaryahankan sidoo kaleeto kooxda cagta arsenal waxaa leeyahay haddii ay doonayaan inay markaa dabcan weriyahaan ay qaataan waa in ciyaaryaankan ay gacanta ku dhigaan marka kooxda kubadda cagta brentford waxay shaaca ka qaaday in ciyaaryahaankan lagu heli karayo ugu yaraan laba waa boqol milyan taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta arsenal ay ku adkaan doonto laakiin waxaa leeyahay ciyaaryahankan wuxuu ku bashgareen doonaa ama ku adkeyn doonaa in laga iibiyo kooxaha doondoonaya sida kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea markan waxay doonaysaa inay markaa dabcan muhiimad siiyaan ciyaaryahaanka lagu magacaabo vector james osimhen ciyaaryahaankan waxa uu dhashay waa sagaalabaatanki decembar waxaana eh, hadda uu jira afarlabaatan sano waa ciyaaryahaan nigeria u dhashay wadanka nigeria isagoo dabcan kooxda kubadda cagta naabul xil ciyaareedkii hore ka isku deetaha talyaaniga ayuu ka yimid kooxda kubadda cagta liil ee faransiiska kooxda naaboli ayaa toddobaatan milyan kusoo qaadatay marka waxay doonayaan kooxda kubadda cagta naaboli iyaguna ciyaaryahankan inay iibiyaan maadaama kooxda kubadda cagta naaboli iyo weliba osemhen bay isku kacsan yihiin haddaba ciyaaryahanka lagu magacaabo osemhen xilli ciyaareedkan markaad eegto sideed kulan horyaalka talyaaniga u ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey sidoo kaleetana dabcan xilli ciyaareedkan isagoo inta badan maqanaya haddana sidaasi waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada dabcan ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta ee napoli xilli ciyaareedkii hore taariikh ayuu sameeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo osemen isagoo dabcan ku guuleystay goodalinta ee horyaalka wadanka talyaaniga isagoo noqday afrikaankii ugu horeeyay taariikhda ku guuleysta goodalinta ee talyaaniga markaad eegto soddon kulan xilli ciyaareedka uu ciyaaray lix gool ayuu dhaliyey afar goolna waa waxaawiye marka ciyaaryahankan isaga hataa hawshaha ka qaaday in uu haysto labo funaanadood kale ah kooxda chelsea iyo weliba kooxda kubadda united sidoo kaleeto ciyaaryahankan waxa uu hore u sheegay inuu aaminsan yahay horyaalka brmeliga wuxuu leeyahay horyaalka brmeliga waxaa laga ciseeyaa oo laga sharfaa xidigaha afrikaanka ah ama xidigaha kasoo jeeda qaaradda afrika wuxuu leeyahay waan ku faraxsanahay in mustaqbalkan imaan doono marka waxaa loogu baaqayaa marka hore inuu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kaleetna waxaa loogu baaqayaa hadiiba uu koox ka tegi doono in markaa isagana uu ku biiro kooxda kubadda cagta muunad laakiin mar weliba dooqiisa koowaad waxaa la aaminsan yahay ciyaaryaankan factor osemhen kooxda chelsea marka chelsea waxaa leeyahay suuqa january laba midkood ayay noqon doontaa ama inay gacanta ku dhigaan ninka lagu magacaabo evantony oo toddobaylabatan sana jir ama inay ku dhigaan gacanta osemhen inkunku ayaa usoo laabanaya marka chelsea waxaa la aaminsan yahay weerarkooda in uu noqon doono mid aad iyaad u khatar badan marka wargeeska lagu magacaabo talk sports waxauu leeyahay kooxda chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta united ayaa ugu cadcad osemhen laakiin factor osemhen waxaa leeyahay isagu wuxuu doonayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta chelsea halka if antonina isagu xataa uu jeclaan lahaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee arsenal dhanka kaleetana haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta manchester city waxay ku tartamaysaa inay gacanta ku dhigaan ciyaaryahaankoodii hore ninka lagu magacaabo leri saney sidoo kaleeto waxaa la aaminsan yahay beb guardol wuxuu doonaya in ciyaaryahankan mar kaleeto uu itixaadi stadium u keeno laakiin kooxda kubadda cagta liverpool ayaa lala xiriirinaya in ciyaaryahaankan ay ku bedeshaan booska mow saalax mow saalax ayaa la aaminsan yahay xil ciyaareedkan markuu dhammaado inuu ka tegi doono mid ka mid a ah kooxaha sacuudiga ayaa doondoonaya marka kooxda kubadda cagta liverpool waxay doonayaan booska mow saalax saaney inay soo qaataan sidoo kaleetana wargeyska billi waxa uu sheegayaa kooxda kubadda cagta mancity waxay doonayaan ciyaaryahaankooda horey inay gacanta ku dhigaan beeb guardiola aad ayuu aaminsan yahay lorisane isaga ayaa marka hore fasaxay haddana waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahankan eh, dabcan uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta mancity laakiin waanu arki doona haddii loresan uu doorto kooxda liverpool ama kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity oo ka dhisan garoonka itixaad stadium sidoo kaleetana markaad eegto ninka lagu magacaabo ser jam redcalif oo u dhow inuu iibsado boqolkiiba kooxda kubadda cagta united ayaa waxaa la filayaa inuu dabcan uu doonayo ciyaaryahaan aad u khatar badan sida ninka lagu magacaabo evan eh, faroxon oo isagu waxaweyaan ciyaaryahan aadaad u khatar badan oo weryahana marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta united ciyaaryahankan uu ciyaaro kooxda kubadda cagta breyton ayay doonaya inay gacanta ku dhigaan sidoo kaleeto eh, waxaa la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta barcelona in ikai gundugan eh, dabcan ugu yaraan laba sana uu sii joogi doono kooxda kubadda cagtan barcelona ku faraxsan tahay shaafi henandes tababaraha kooxda kubadda cagta barsha waxauu shaax ka qaaday in ciyaaryaanka inka gundogan uu yahay ciyaaryahaan tayo badan leh sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal waxaa la aaminsan yahay in ay eh, dabcan ka faa'iideysan doonaan ciyaaryahaan qadex u ciyaara kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo ee eh, santos waa kooxda baraaziliyaanka waana ciyaaryahan qadax aada u khatar badan dhan kaleetana sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonaysaa inay dabcan mar kaleeto ay gacanta ku dhigto ciyaariyaankooda andre santos suuqa januar waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta nottingham forest ciyaaryahanka fursad fiican way siin laayihiin wargeeska standard waxaa laleeyahay marka xidigan qadka dhexe brasiiliyaanka andre santos waxaa laga yaabaa suuqa januar inuu imaado fursad fiican la siiyo kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahankan aadaed u aaminsan tahay dhan kaletana garabka weerarkan newcastle united ninka lagu magacaabo anton gordon oo labayo labaatan sano jir ayaa cadeeyay inuu dabcan qorsheynayo mustaqbalka inuu dabcan u dagaalamo booska yuroga xulka wadanka ingiriiska markaa ama tababaraha xulka wadanka england garet sodged wuxuu ugu baaqay in dabcan fursada uu siiya ciyaaryaankan sidoo kaleetana markaad eegto kooxda kubadda cagta masiti ayaa heshiis ku kacaya hal dhibic laba milyan oo geni lasoo seexatay kubad sameeyaha daadeer ee kooxda kubadda cagta lidis waana ninka lagu magacaabo filey godon oo ah shan iyo jir marka mustaqbalka kooxda kubadda cagta masiti waxay doonayaan inay dhisaan oo ciyaaryahankan innaba caadi maaha waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu daadayaen mustaqbalka masitan ay ku faraxsan tahay in ciyaaryahankan ay gacanta ku dhigaan waa eeg dhegeystayaal guud barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynayna war kulanta